bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وآlih وصaxbih أجmaعiin qala اlmuؤlif raximah اllah tacaalى wsamictu aba jacfari mxamed bna صاlx bn hani yqulu samictu aba bakri mxamed bn شhucaybi yqulu samictu isxaaq bn ibrahim alxandli yqulu qadima ibn اlmubaarak alraya faqama ilayhi rajul kitaabkii abi cumaan asaabuni baan ku jirnay oo caqiidadii salafku ugu hadlayay sanadkaas buu sheegay markaan ou isxaaq ibni ibraahim alxandali isxaaq ibni ibraahim alxandali isxaaq ibni raahaweyhi waay wuxuu ihi cabdulaahi ibnu mubaarak baa noo yimiday annagoo ray magaalada liira joogno magaalado magaalooyinkaas waxaa weyaan oo jumhuuriyaadka soofiyetiga iyo ceeraan wixii ka dambe faqaama ilayhi rajulun baa ayaa u soo istaagay oo min alcubaad ka mid ah nin cibaada lagu yaqaano yaa soo istaagay adanu anahu yadhabu madhab alkhawaarij boori sida loo malaynaya adanu malaha waxay tahay anahu asiga ninkaa yadhabu inuu u tagaya madhab alkhawaarij khawaarijta madhabtooda inuu haystaana loo malaynayaa buuri faqaala lahu wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan oo ibnu mubaarak kunyadiisii ah maa taquulu maxaad leedahay fii man yazni nin zinaysanayo wayasriqu xaday wayashrabu alkhamra ninkaas ma muslimba mase waa gaal uu weydii qaala wuxuu idhi laa ukhrijhu min aliimaan iimaanka ka bixi maaye oo dhihi maayo gaal waa ma dhahay ninka haduu kabaa'ir dunuub u sameeyo alsm almulaq la sii maayo nin mumin ah mulaqan la dhihi maayo isimka mulaq aliimaani laga qaadi maayo la dhihi maayo ninkan gaal maa gaal waa lama dhahay laakiin waxaa leeyahay muminu biiimaanihi faasiqun bicamalihi marka waa mumin ama waa nin muslim ah diintina uga bixi maayo laakiin waa caasi faqaala ninkii wuxuu iri yaa abaa cabdiraxmaanow calaa kibari sinni sirta murjian calaa kibari sinni ma dadaan baad sirta murjian ku noqotay murji waa madhab min madaahibi almubtadica madhab lmurjia waxaa la yidhaahdaa waa nimanka dhahaye laa taduru maca aliimaani macsiya walaa tanfacu maca alkufri aaca walaa tanfacu maca alkufri aaca waxay leeyihiin ninka hadduuba marba ilaahay rumaysan yahay macsi kasta u sameeya waxba kama dhibayso oo waxaa dhan oo qur-aanka tahdiid ninkii waxaa sameeya cadaab uu leeyahay ninkii mumin dilasaan uu leeyahay ninkii salaada ka taga waxaasoo dhan uguma jira iimaan ma lagaa hela nacam khalaas macsi kastoo samayso kuma dhibayso qoladaasaa waxaa la yidhaahdaa murji markaasu wuxuu idhi faqaala cabdulaahi bnu mubaarak markii la weydiiyey calaa kibari sinni ma sanadkan intaan cumrigan hadda aad jirtad maasirta murjia oo murji ah maad noqota hum aladiina arjau lcamala asaalixa can aliimaani biاllaah camalka saalixa iimaanku ma jiro qolada yidhahdeen waa waa muqaabil khawaarij khawaarijna waxay leeyihin acmaasha saalixada ruknu min arkaan aliimaan qoladaasna maba ku jiraana yidhaahdeen markaasuu faqaala cabdulaahi mubaarak laa taqbalunii almurjiatu adiga hadda waxaad leedahay murjiaad noqotee haddaan idhaahda murjiay xibinaan idinka noqola xataa igama aqbalaysa buuri murjia laa taqbalunii aqbali maysa almurjiatu alfirqatu almurjia i aqbali maayaan inan ka mid noqda ciyaadan bilaahi mana ka mid mana doonaya laakiin kuwaanuu ku xumaynaya almurjiatu taquul waxay leedahay xasanaatuna maqbuula wasayiaatuna makfuura maadaama iimaan aan leenahay xasanaadkeennana waa la aqbalay sayiaadkeennana waa la dhaafay markaasuu waxaa kugu daliila ah inaan qoladaas ka mid ahayn walow calimtu haddii aan ogaado annii qubiltu minii xasanatun in hal xasana layga aqbalay haddaan ogaan lahay la shahidtu waxaan isugu qiri lahay annii filjanna inaan ahay qoladaasi aniga farqiga weynoo noo dhexeeya waxa weeyaan ayaga dembi kastoy sameeyaan waaba noola dhaafay lannu iimaan baan leenahay leeyihi eh, maxaan ku yidhaha xasanaadkeennana marba haddiin iimaan leenahay in la aqbalo waay oo ikhlaas iyo wax lamid ah shardi maayan markaasuu ihi anigii ayaga farqiga noo dhaxeeyo walow calimtu annii qubiltu haddaan ogaan lahay in layga aqbalay minii xasanatun waaxida la shahidtu annii fi ljanna markhaatiyaan isaga noqon jannada inaan ku jiro uma dakara can abi shawdab can salamة bni kuhayl can hudayl bni shuraxbiil qaala qaala cumar bnu اlkhaaab low wusina iimaanu abi bakrin biiimaani ahli اlardi larajaxa marka ibnu cabaas maxaan dhihi lahay cabdulaahi ibnu mubaarak yaa wuxuu daliil ahaan u soo qaatay sanadkaas oo wuxuu yidhi cumar ibn khaaaba wuxuu ihi low wusina haddii la miisaamo iimaanu abi bakrin abi bakrin iimaankiisa biiimaani ahli اlardi dadka ardada ku nool oo dhan iimaankooda haddii meel la saara kafo oo iimaanka abi bakrina meel la saara la rajaxa uu ka rajaxsanaan lahay buuri marka yacni cumar ibn khadaab oo ninka labaad ah min xayu اlfadli saxaabati rasuulilahi ku soo xigo abuu bakrin yaa wuxuu leeyahay anigii abuu bakrin waxaa noo dhaxeeyo haddii aniga iyo ummadda kale hal miisaanna la saaro abu bakrin keligii miisaan la saaro wuu naga rajaxsanaan lahaa hadalkaas oo cumar bn khadaab yidhi waxaa wariyey ibn اlmubaarak fi الzuhdi iyo isxaaq ibn rahawey fi اlmusnad iyo bayhaqi sakhaawi wuxuu wari fi lmaqaasid اlxasana sanaduhu صaxiix marka hadalkaas cumar bn khadaab waa ka sugan yahay laakiin laa yasixu rafcuhu ila اnabiy sal اllah alيh wasalam qadad baa waxay wariyeen qaala rasuul اllahi low wusina iimaanu abi bakrin biiimaani اlumma xadiid ma ah laakiin waa qowl cumar ou leeyahay waa qowl ictibaarkiisa leh liannahu min a'immati اlislaam wa axadu اlkhulafaaءi اraashidiin wاlmubasharuuna biاljanna uu ka mid yahay wاlrajul الثaani bacda abi bakrin fi اlfadli fii صaxaabati rasuuli اllahi hadalkiisa hadal aad u qiimo badan w marka albaysa baciidin ilaa nabigiisa ka maqlay laakiin hadda waxa weyaan sanad ahaan cumar ibn khaaab yaa yidhi marka eh, taas waxay daliil u tahay aliimaanu yatafaadalu ahluhu biziyaadati طaacaat sidaasad kutusinaysaa oo abu bakrin iyo cumar laba muminiin waay laba mubashariin biاljanna waa haddana farqiga udhexeeya fiiri marka aliimaanu yaziidu biaacaati wayanqusu bilmacaasi ulajeedada intaas waay haddiiusan daacaadku ziyaadanayn oo dadka iimaanka leh oo dhana isla daraj ahaan lahaayeen abubakrin ummadda intaas kama fogaan lahen laakiin daacadu ku dheeraada marka maca daalika waxa weyaan waxaa la yidhaahdaa abubakrin dadka cibaado la qabta salaad iyo soom ma ka badnayn laakinahu fadla cala alaakhariin bishayin waqara fii qalbihi maxabada ilaahay uu u qabay iyo jacaylka diinta ilaahay iyo mutaabacadiisa lilnabiy sal alla alih wasalam yaa wax weyn ahayd markii taacaadkan laga yaabo in dadka wuxuu qabana inay qaban jireen samictu abaa bakri muxamed bna cabdilaahi bni muxamed bni zakariya shaybani yaquulu samictu yaxya bna mansuur اlqaadi qaala samictu muxamed bni isxaaq bni khusayma ibnu isxaaq ibnu khusayma saaxibu saxiix yaquulu samictu xusein ibni xarbin akhaa axmed ibni xarbin azaahid yaquulu ashhadu ana diina axmed bni xarbin aladii yadiin اllaha bihi ana aliimaana qowlu wacamal yaziid wayanqus fiiri a'imadana waxaad moodaa hal meel inay wax kasoo wada qaateen waana saxiix ninkaas oo la yidhaahdo axmed ibni xarbin wuxuu ri diinta ilaahay aan ku caabuday waxa weeyaan aladii diintoo yadiin اllaha bihi axmed ibni xarbin ilaahay uu ku caabudayo ana aliimaana iimaankii qowlun inuu yahay dhihid oo ashhadu an laa ilaaha ila اllah iyo wa camalun inuu yahay camalu اlqalbi oo tasdiiqia iyo camalu biljawaarixi oo xibnihii laga qabto yaziidu wayanqus yani ma aha iimaankii inuu keligiis iska kaca iska soo dega ma aha laakiin yaziidu biaacati wayanqusu bilmacaasi qofka naftigiisaa dareemi karo naftiisa maalmana inuu aad u jecel yahay diinta oo iimaankiisa u kordhow qur-aanka akhrinaya cibaada salaat lleyl marna faraa'idkaa kugu cuslaanaya dareemi kartid farqiga kuu dhexeeya famaa baaluka bilaakhariin markaasuu musanifku yidhi wayactaqidu ahlu sunna waxay ictiqaadinayaan ana almumina wain adnaba ah. marka cinwaan kalou muxaqiqu u sameey laa yakfuru axadu min almuslimiina bikuli dembin buuri muslimiintii haddii uusan la imaanin wax islaamka burinayo macaasi la sameeyaahu diinta loogama baxo fiiri ahlusunna waljamaaca waxaa weyaan khawaarij iyo muctasila waxay ninka haddii ilaahay rumeeyo oo markaa macaasina ou sameeyo oo macaasidaas ka kooban wixii la faro waajibaadka qaar uu ka tagay ama muxaramaadkii layidhi ka fogow buu sameeyey macaasidaas ou sameeyey diinta uga bixi maayo intaasba hadda musanifku inuu ka hadlo doonaya markaasuu uhi wayactaqidu ahlu sunna waxay ictiqaadinayaan ana almu'mina ninka mu'minka wain adnaba dunuuban hadduu dembaabo dunuub kaiiratan badan sakaa'ira iyo wa kabaa'ir ka kooban mid yaryar iyo mid waaweyn fa innahu laa yakfuru biha maku gaaloobaayo wa in kharaja min addunyaa adduunyadaba ha ka tago hayra taa'ibin minha xaal uu yahay midan ka towbo keenin asoo macaasidii adduunyada samayna hadduu ku dhinto xataa hadduu ku dhinto waay hadduu noolyahow ka towbo keena taas waxaa waaye altowbatu tajubu maa qablaha qofkii mu'minka ahaa oo ilaahay rumaysnaay hadduu dunuub badan sameeyo oo macaasidii ama zina iyo sariqa iyo dad la dilo iyo wixii lamid ah uu sameeyey xaq bani aadan gooniya looga rabaa laakiin baynahu wa allah hadday tahay sameeyo iyo haddii uu waajibaad ka tago intaba haddii uu ka towbo keeno intuusan dhiman horteeda ninkaas asoon samaynay la mid tahay waxaa waaye laa taqnatuu min raxmat illaahi in allaha yakfir dunuuba jamiica qul liladiina kafaruu in yantahu yuqfar lahu maa qad salaf marka ilaahay dembiga mar hadduu kuu dhaafo adoon qabanina bay kula mid tahay waa nuqta koobaad nuqtada labaad waxaa weyaan haddii ninkii asoo macaasida ku dhex jiro ou dhinto xataa saas hadduu ku dhinto gaalma noqonayee wuxuu khatare u yahay in naarta marka hore lagu cadaabo kadibna jannada la keeno laakiin nin muslim ayuu yahay oo ahaanayo wain kharaja min adunyaa haba ka baxa hayra taa'ibin xaal uu yahay midka towba keenay midan ahayn minha min adunuub o laakiin wamaata cala tawxiidi wاlkhlaas inuu towxiidka ku dhinta laakiin macaasidii buu ku dhintay laakiin waa ahlu towxiid towxiidka haddii khaladkaa galo ama qofkii naaqid min nawaaqid اlislaam asoo samayna u dhinto ninkaas muwaxid ma ah buu qayb ka inkiray zinadi waa banaantahay haduu yidhaahdo ninkii inuu zinadii sameeyo in waa banaantahay yidhaahdo laba u dhexe marka haddii towxiid ku dhinto macsi kastaba ha sameeye eh waxa weeyaan gaalku noqon maayo laakiin towxiidka inaad la timaadaa la raba towxiidkaas haddii waxyaalaha towxiidka waxgelinaya haddii aad aaminsan tahay maalan shareecada ilaahay in laysku xukumaaho waa takhalluf iyo dib u dhacid waayo wax laga soo gudba waayo gaalow noqonaa qofkii markaas haddii aad cibaado kasta haddaad samaysid haddii naaqid min nawaaqid اlislaam aad samaysid diintaada wax kama jirto faina amrahu ila اllahi caza wajalla hadduu towxiid ku dhinto macsi kastaba halahaadee amarkiisa ilaahay baa yuu u dhammaanaya in shaa ilaahi hadduu doono cafaa canhu waa cafinaya wa adkhalahu ljannati uu gelinaya yowma alqiyaamati saaliman asoo nabadgelsan oo cadaabka nabadgelsan haaniman guulaystay hayra mubtalan binnaari naar asoon lagu ibtilaynin walaa mucaaqabin asoon la ciqaabin calaa ma rtakabahu wuxuu sameeyey waiktasabahu oo kasbaday hadduu ilaahay doono ninkii macaasida ku dhintay hadduuba ahlu towxiid yahay ilaahay wuxuu heli karaa inuu dembigu u dhaafo horena jannada laga geey asoon la ciqaabin wuxuu sameeyey aan lagula xisaabtanno ayib uma istasxabahu ilaahay wuxuu aadiyaa saxbiga jiidid waay ilaahay macnaha waxaa weyaan uma istasxabahu ilaa yowmi اlqiyaama ayb calaa ma irtakaba waktasabahu uma istasxabahu ilaa yowmi اlqiyaamati min alaahaami wاlawsaar ayib marka uma istasxabahu uma istakhlasahu min alaahaami wاlawsaar ina la yidhaahay ku fiican tahay yacni ilaahay wuxuu ka dhaafaa dembiyaashii iyo awsaartii buu ka dhaafaa ama asoo dembigiisa wato you qiyaamo tagaya uma istasxabahu ilaa ywm اqiyaamati min aaaami alowsaari dembiyaashii asoo wata uu tagaya ilaahayna wuu u dhaafayaa jannaduuna gelinayaa sidaas hadii lafdiga lagu wado wain shaaa ilaahay hadduu doono cafaa canhu waa cafiya wacadabahu waa cadaaba mudatan muddo buu ku cadaaba bicadaabi الnaar ilaahay hadduu doonane hadduu ku dhinta asoo ahlu towxiid laakiin macaasi badan sameeyey ilaahay hadduu doono naarta intuu geliyo yuu dembigiisi intuu la ekay marka laga oofiyo markaasaa inta kale loo dhaafaya waidaa cadabahu ilaahay hadduu cadaabo naarta uu ku cadaabane lam yukhalliduu fiiha naarta kuma waariyo bal actaqahu ilaahay waa xureeyaa wa akhrajahu minha waa ka bixiyaa oo ilaa naciimi daari lqaraari sugnaashada daarteeda nicmadeeda ilaahay u wareejinaa saasay ahlu sunna ijmaac ku yihiin oo maadaama ahlu towxiid uu yahay imaa in dembiga loo dhaafo jannada hore laga geeyo imaa muddo min azaman in naarta lagu cadaabo markii dembigow galay laga hufo kadibna jannada loo wareejiyo marka ahlu tawxiid oo dhan janno u dambaynayso ayib marka taasuu buu leeya waxaa daliilow allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay in loo shariig yeelo ma dhaafayo isku waajibiye taas naarow waana ku waaray laakiin dembida kale oo towxiid wixii ka sokeeyo taxta almashii'a in shaa cadabahu wa in shaa cafaa canhu taasaa loo jeedaa maa duuna shirki taxta mashii'at illaahi haddii ilaahay u cadaabana naarta ku waarin maayo walidaalika nebiga sidaasuu uri man maata w man qaala laa ilaaha ila اllah dakhala اljanna dakhala aljannadaas mubaasharatan inuu hore u galo iyo inuu markii dembigii ou gale laga soo oofiye labada waa imaanaya marka ilaahay naar kuma waarinaya nin ahlu towxiid ah uma qaala اlmusanifu wa kaana shaykhunaa sahla bna muxamedi raximah اllah sahla bna muxamed atasturi inuu aan u malaynay yaquulu kii yidhaa buu ahay almu'minu اlmudnibu mu'minka dembaabay wain cudiba binnaari naar haba lagu cadaabee fainahu laa yulqaa fiiha naarta lagu tuuri maayo ilqaa'a alkufaari gaalada sida loogu tuura oo kale loogu tuuri maayo walaa yabqaa fiiha naartana baaqi ku noqon maayo baqaa'a alkufaari ka baqaa'i alkufaari kufaarta say baaqi ugu yihiin walaa yashqaa fiiha naartina macnaha lagu hoojin maayo shaqaa'a alkufaari macnaha wuxuu leeyahay haddii ninka ahlu towxiid uu yahay ou ilaahay xukumo naarta marka hore in la geliyo asoon lagu waarinaynin laakiin naarta intuu ku jiro xataa dadka gaalada sida loo cadaabaya cadaabkoodoo kale loo cadaabi maayo cadaab ka fudud aan la cadaabaya liannahu min ahli towxiid weeyaan markaasuu musanifku wuxu uri wamacnaa dalika waxa weeyaan ana alkaafira gaalkii yusxabu calaa wajhi ila annaar yusxabu waa la jiidaa calaa wajhi asagoo wejigiisa yaa ila naari macnaha wejiga asagoo ku socdo yaa naarta lagu tuuray weji wejiyaa loogu tuuray wayulqaa fiiha waana lagu tuuraa oo mankuusan asagoo daba fi salaasili asagoo ku xiran salaasil waxaa weyaan silsilad iyo wlaklaali xerko iyo walankaali iqaal ayadana xerka oo cadaabyaal oo culculus asoo gacnaha laga duubay oo yusxabuuna waa kuwa ilaahay uu ka cabila uma fi naari yusjaruun yusabuuna calaa wujuuhihim marka wejigooda asoo lagu jiida gacmo inta laga xero lugihiina laga xero markaasaa asoo dabadiisa korayso oo wejigiisana u hooseeya naarta lagu tuuraya ciyaadan billaah asoo xerxiran uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh yani sabcuuna diraacan silsilad la eg yaa lagu xeraya afkii dabada laga gelinaya wa macnaa dalika ana alkaafira yusxabu calaa wujuuhihi asoo lagu jiidaya u ila annaar wa yulqaa fiiha waxaa lagu tuuraa naarti mankuusan asoo daba rogan fi salaasili asoo xerka maxaan ku yidhaha silsilad ku xirxiran iyo wاlaqlaali iyo wاlankaali hiqaal wاlmu'minu اlmudnibu ida btuliya fi الnaari haddayba dhacda naar in lagu ibtilow galo fainahu yadkhulu naara naartii waa galaya kama yadkhulu اlmujrimu fi اdunya ninka mujrimka asoo u galaya fi sijni adduunyada Ah, kamaa yadkhulu lmujrimu fi dunya asijna ninka mujrimka ah markii sida xabsiga loo gelinayo yaa naarta ninka muminkaa ah oo ahlu tawxiidka ana loo gelinayaa buu leeyahy cala rijli asoo lugaynaya yani ala raajilan ou kala jeeda kii hore wejigiisa dhulka loogu jiiday kan laakiin asoo oo lugihiisa ku socdo yaa naarta la gelinaya min gayri ilqaa'in wa tankiisin asoon la tuuraynin lana dabarogaynin wa macnaa qowlihi muamed sahl bnu muxamed qowlkiisaoo laa yulqaa fi naari ilqaa alkufaar uu yidhi waxaa weeyaan in ana alkaafira yuxraqu badanuhu kulluhu badankiisa jismigiisa dhan waa la gubaya kulamaa nadija jilduhu jildigiisa markuu bislaado maqaarkiisa markuu waxaa loo badlaa jildan hayrahu maqaar kale loogu badlaa liyaduuqu cadaaba cadaabki inuu dhadhamiyo kama bayanahu اllah fi kitaabihi fi qowlihi tacaala in اladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda hayraha liyaduuqu اcadaab marka wuxuu iri ilaahay qowlkiisa uu daliil ahoo ina aladiina kuwii kafaruu biaayaatina aayaadkeenna ku kufriyeen diinta diideen sawfa nusliihim naaran naar baan geli doonnaa kulamaa nadijat juluuduhum maqaaryaalkooda markay bislaato ilan qofkii dab haddii la geliya maqaarkii waxaweeye wuu bislaanaya ayib markuu maqaarkooda bislaada badalnaahum juluudan maqaaryaalan ugu badalaynaa hayrahaa iyada ka duwan liyaduuqu cadaab baan u yeelaynaa marka waxaan saas u yeelaynaa liyaduuqu lcadaaba cadaabkii inuu dhadhamiyo lan qofka haddii naarta la giliyo oo kumanaan sana ku jiro maqaarkiisii waxaa weyaan wuu bislaanaya hadhow cadaabkii waa la qabsanaya sousan cadaabka ula qabsanin yaa mar markii uu maqaarkiisa burburo ou bislaado yaa maqaar kale loo bedelaa maqaarkaas cusub cadaabka min jadiid uu dareemaya marka gaalada saasaa loo cadaabowri wa ama almu'minuuna falaa tulfaxu wujuuhahum الnaar falaa talfaxu wujuuhahum الnaar ama almu'minuuna falaa talfaxu ma leefto wujuuhahum wejiyaalkeeda annaar wejiyaalkooda oo qoladan sidii loo yiriyey ilaahay sub talfaxu wujuuhahum الnaaru wahum fiiha kaalixuun naarta markii la geliyo wejiga dhan baa maqaarka ka dhacaya marka wejigiioo lafihiisii iyo uu taagan yahay soo baxaya muminiinta wejigooda saas naarta u rogi mayso walaa tuxraqu acdaau sujuudi minhum acdaadii xibnaha lagu sujuudaya naar laguma gubaayo ninka haddii naar la geliiba xataa xibnuhu ilaahay ugu sujuudi jiray waa la badbaadinaya id xarama allaahu ilaahay wuxuu ka xarimay calى الnaari acdaaa sujuudihi xibnihii ilaahay uu sujuudi jiray ilaahay naar wuu ka ilaalinay xataa qofka naar haddii la gile laakiin waa qofkii ninkii sujuudi jiroo salaada daa'imi jiray laakiin ninkii aan salaadu ka jirin wax loo reebo malah hadalkaas hadda imaamkii oo sahl ibnu muxamed hadalkuu yihi musanif fasiruuhay wmacnaa qowlihi laa yabqaa fi naari baqaa kufaari uu sahl ibnu yirine waxaa lagala jeedaa ana alkaafira yukhalladu fiiha naarta lagu waarinaya walaa yakhruju minha abadan kama soo baxay walaa yukhallid اllahu aw ilaahayna ma waarinaya min mudnibii almuminiina muminiinta kuwooda dembaabay fi naari naarta fi naari walaa yukhallid اllahu ilaahay ma waarinaya min mudnibi اlmuminiina muminiinta kuwooda dembaabay fi naari kuma waarinay axadan shaksi naar kuma waarinay ee waa laga bixinaha waa lagu ijmaacsan yahay taas wa macnaa qowlihi laa yashqaa binaari shaqaa alkufaar say kufaarta naarta markii ay ku jiraan ay ugu dhibtoonayaan ninka mu'minkaa ah kuma dhibtoonayo macnaheedu wuxuu kala jeedaa ana alkaafira gaalad kufaarti yay asuuna way ka quusanayaan fiiha fi naari min raxmat illaahi bay ka quusanayaan walaa yarjuuna ma rajaynayaan raaxatan inay raaxo helaan bixaalin marnaba inay raaxo helaan ma rajaynayaan wa ama almu'minuuna falaa yanqaicu amacuhum mu'miniinta damacooda ma go'aayo min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa ka quusan maayaan fii kulli xaalin muminiinta caaqibadooda kullu dhammaantoodna aljanna waay muminiintana waxaa u dambay doonto janna inay wadageli doonaan marka nin toos u galo iyo nin cadaabka muddo soo qaato laakiin haddii lagu yihahdo hal maalin keligaa lagu cadaaba wax loo qaada kara maaha ciyaadan billaah marka yuusan ninka dhihin haddiiba aniga aan janno iyo dambay doonto dhib mala waxaa kale iska taxamula ay tahay adduunyadoo boqol sana ku noolnahay haddaan ugu badanayaa waxweynale fa kayfa biaalaafi siniin ninkii naar ku nool marka taas waxa weyaan yaan la sahlanin oo hadhow haddiiba laga soo baxayo waxweyn waaye yaan qofkii intuu isku yihahdo yuusan isku hadlayn wa caaqibatu lmuminiina muminiinta ciribtooda dambo kulluhum dhammaantood aljannatu waay liannahum khuliquu lahaa jannadaa loo abuuray wa khuliqat lahum waa la abuuray liannahum ayaga khuliquu waa la abuuri lahaa liljanna wa khuliqat jannadiina waa la abuuri lahum ayaga fadlan min allaahi wa minnatan ilaahay fadligiisayna ku heleen intaas ilaahay nin kastoo asiga towxiidkiisa ku dhinto janno yaa u dambay doonta intaas buu musanifku u jeedaa hadalkaasna waxa weyaan waa hadal isku waafaqsan yahay khilaaf qur'aanka ana aad bay u caddaynaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xataa wuxuu nebiga noo sheegay dad badanoo ummatu muxamed oo naarta galeen inuu shafaacada ilaahay nabi muxamed shafaacadiisu ilaahay u aqbala in looga soo saaray qaar badan markii shafaacadii ka dhammaato ilaahay inuu haddane uu naarta ka soo wada bixinayo marka waxa weyaan naarta ninkii galo oo ahlu towxiid ee ku mawaarayo waxaase ka fadli badan oo ka fiican dadkii towxiidka ku dhintay camal fiicanna oo iga wataan jannadan hore u galayaa ka wanaagsan markaasuu cinwaan kaleu ninkii muxaqiqu u sameeye wuxuu ihi xukmu taariki salaati camdan hadda musanifkii ninkii dareemayo kitaabkii abi ismaaciil abi eh, bakrin ismaaciili oo aan kan ka hormarin u akhrin nafs alcanaawiin wa nafs almacnaa musanifkaana ku socda kul ma fi lmri kitaabkaas in yar oo kooban oo ka sheegay laba sadar saddex sadar musanifkaana buu faahfaahiyey oo waxaa weyaan wuxuu noogu soo kordhiyey adilo badan min kitaab illaahi aw sunnati rasuulihi iyo aqwaali salaf waa hadalka annaga aan u baahannahay caqaa'idan caalamka laga isticmaalo yaryarka ah mutuun keligeedu iska qoran waayo ninkaana wuxuu kuu sheegay imaamkanne dadkii aimati diin ahay oo kulligeed laysla wada ictiraafsanay hadalkay ka yidhaahdeen ziyaadat liimaan hadalkay ka yidhaahdeen fii kalaam illaahi hadalkay ka yiraahdeen fii ru'yat illaahi intii dhanyu kuu soo qoray oo ninka muslimka inuu silaax ka dhigto oo hadhowtuma kula dagaalamo bidcadii ugu talagalay markaasuu musanifku wuxuu ihi wاkhtalafa ahlu اlxadiiثi fii tarki اlmuslimi salaata alfardi mutacamidan markaasuu wuxuu ihi markaan hadalkii hore uu sheegay yuu hadda ka soo istinoonaya markii hore waxay ahayd ninkiiba towxiid ku dhinto wixiisa kale waxa weeyaan waa nin ahlu towxiid ah oo islaamka kama baxay laakiin salaada laga soo reebay salaaddii min jiha haddii la yidhaahdo waa acmaashii saalixaday qayb ka tahay oo waxay ahayd ninkii salaad ka tago zaka ka tago soon ka tago inuu iimaankii magaciisa ka bixin laakiin uu yahay nin muslim muslimahoo caasi inuu yahay marka salaada gooni ahaan laysugu khilaafay oo nusuus gaar ahaa salaada ku soo aroortay sidaa daraaddeed baa qaar oo salafka ka mid ah waxay yidhaahdeen salaada lamid ma aha soonka iyo xajka iyo waxyaalaha kale lamid ma aho ninkii ka tago iimaankoodii baaqi buu u noqonayaa laakiin maxaa weeyaan waa muslim caasi ah laakiin salaada ninkii ka tago oo aan dukanin qaar badan waa gaala bay yidhaahdeen marka tii buu inta kaaga sheegaya wاkhtalafa ahlu اlxadiiثi way iskhilaafeen fii tarki اlmuslimi muslimki inuu ka tago salaata alfardi faradka salaadeeda mutacamidan kas hadduu ugu taga xugumkiisa isku khilaafeen oo fa fakafarahu waxaa kufri ku xukmiya bidalika ninkii salaada ka taga axmed bnu xambal iyo wa jamaacatu min culamaai salaf yaa waxay yidhaahdeen ninkii salaada kas ugu tago gaal weeyaan lugama dukanaya naartuuna ku waarayaa towxiidkaba afka ha ka yidhaahdo halkaasay mareen wa akhrajuuhu way ka bixiyeen bihi bitarki salaati min alislaami bay uga bixiyeen waxayna u daliishteen lilkhabari asaxiix oo nebiga uu yidhi bayna alcabdi washirki tarku salaati xadiidkaas muslim uu wariyey oo saxiixa ah bayna alcabdi washirki addoonka iyo gaalnimada waxaa u dhaxayso tarku salaati hadduu salaada ka tago addoonnimadii waa ka baxaa oo mu'minnimada shirki buu gelayaa xadiidka saasuu ku cadyahay iyo xadiidkii kale faman taraka asalaata faqad kafara ninkii salaadii ka taga waa gaaloobay xadiikaas axaadiida saxiixa ah yay u daliishteen iyo qowluhu tacaala waaqiimu salaata walaa takunuu min almushrikiin suurat ruum waaqiimu salaata salaada ooga walaa takunuu saadaan u noqonin min almushrikiina oo walaa takunuu in salaada ninkii ka taga mushrikiinta uu kamid noqonay fain taabuu waaqaamuu salaata waaatawu zakaata fakhwaanukum fi diini salaada hadday ogaana walaal bay diinta idinla yihiin buu ilaah yidhi laga waayo macnaha waxawaaye walaal diin idinkula ma aha nusuustaas iyo kayrkeeda yay deliishhteenoo nebiga iyo axaadiita iyo markaasay waxay idhaahdeen laa xada lishaksin litaariki الsalaa laa xada fi lislaami liman taraka asalaat saasay yidhaahdeen islaamku wax nasiib uu ku leeyahay male xeradiis waa ka baxay qolada saasay daliishteen ayib wadahaba ashaaficiyu waasxaabuhu wajamaacatu min culamaai salafi raximahum allahu tacala ajmaciina ilaa annahu laa yakfuru maa daama muctaqidan liwujuubiha markaasuu uri wadahaba ashaaficiyu wuxuu ku tegay waasxaabuhu ashaafici maalik abu xaniifa waa la wada mid iyo wa jamaacatun waxay ku tageen oo min culamaai salafi ka mida ah raxmat ullaahi calayhim ajmaciina ilaa annahu ninkii taariku salaadka ahay laa yakfuru talaadii inuu ka taga inuusan ku gaaloobaynin maa daama muctaqidan haduuba yahay mid ictiqaadinaya liwujuubiha salaadii waa igu waajibtay war salaada duka marka la yidhaahdo wallaahi ilaahay isu hanuuniyo salaada waajib waa insha allah waa dukan doonaa buu leeyahay kasal ha ahaado laakiin waa tacamud waa u kase ninkaas asiga ah waxay leeyihiin gaalma a noqonayo laakiin waxay la mid tahay ninkii soonkii ka tago ninkii macsidii zinadii sameeyey ninkii wax hado oo kale yuu la mid yahay oo waa muslim oo faasiq ah oo talaadika tegitaankeedii faasiquu ku noqonayaa wabittaali cadaab waa mutaysanayaa laakiin gaal oo naar lagu waarinayo ma aha sidaasay leeyihin ayib laakiin macnaheedii ma aha imaamu shaafici iyo kayrkiisa markay yidhaahdeen ninka ku gaaloobi maayo gurigeenna ha iska joogo gabdheheenna ha lagu daro dukaaman ha loo furo macnaheedii ma aha laakiin wa inamaa yastawjibu اlqatla ninkaas waa la dilaa bal u fiirso farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan ninkaas waa la dilaa laakiin asoo muslim ah la dila iyo waa la dilaa asoo gaal aha la dilaa intaasay isku khilaafsan yihiin hadhowda qiyaamana xukumkooda waa kala duwan yahayoo ninkaan dhahay ninkaas salaada kuma gaaloobayo hadii la dila janno unbaa u dambay doonta naar haba lagu cadaabe axmed ibni xambalna waxay leeyiin gaaladii uu la mid yahay janno indhaha saari maayo marka salaada waxay tusinaysaa ahmiyada islaamka ku leedahay walidaalika cimaaduddiin yaa nebigu uu ku tilmaamay adoonkana waxa ugu horeeyo oo maxaan ku idhaahdaa laga abaalmarinayo oo lagula xisaabtamaya salaada waay marka imaamka imaam shaafici iyo kayrkiis waxay leeyihiin wainamaa yastawjibu اlqatla in la dilayo waajibsanaya kamaa yastawjibhu lmurtadu can اlislaami ninka islaamka ka ridoobaba sida loo dilaya yaa ninka salaada ka taga loo dilaya laakiin islaammaa lagu dilayaa iyo gaalnimaa loo dilaya labadaas unbay ku kala tagsan yihiin marka wuxuu leeyahy watawaluu way macnaha tawiiliyeen awileen alkhabara oo man taraka salaata watawaluu alkhabara abarkii oo xadiikii waay xadiikii way awileen oo ahaa man taraka salaata waxay ku awileen jaaxidan imaamu shaafici faman taraka salaata faqad kafara waxay dhaheen faman taraka salaata jaaxidan ninkii salaad iguma waajibin ninkii u yidhah salaad ilaahay ugu leeyahy laakiin waa duka doona io salaad waajib maba aha inuu yidhaahdo mid ninkii salaada wujuubkeeda inkiro ninkaas gaal inuu yahay wax isku khilaafsan ma zinada waa bannaan qofka hadduu yidhaahdo inuu gaalooba wax isku khilaafsan ma laha marka wata'awalu lkhabara man taraka salaata jaaxidan yay ku awileen jaaxidan marka haddii laakiin isagoo wujuubkeeda ictiraafsan oo uu waayo muslimnimadiisa waa u baaqi imaam shaafici saasuu leeyahay marka waxaa la yidhaahdaa kama huwa maktub fi kutub اfiqhi imaam shaafici axmed ibni xambal baa ku murmeen markaasaa imaamu shaafici markuu loo soo deliishtay adiladaas yaa imaamu axmed la weydiiyo ninkaas haddaa tiraa salaadii ninkii ka taga waa gaaloobay islaamka markuu soo galayo muxuu ku soo gelaya markaasuu i shahaadateynka u qabsana markaasuu imaamu shaafici uri shahaadateynka horibuu u haystayba waxa ka maqnaa salaada weeyaan laakiin markaasaa waxaa laleeyahay imaamu axmed wuu aamusay bimacnaa wax u muuqdo in xujadii laga helay sidaasay usuuraynaan kutubka oo fiqiga oo qisada soo qaadanaya wallahu aclam aniga sanadkeedana ma arki ayib marka salaadii khabarkii man taraka salaata jaaxidan ay ku awileen kama ahbara subxaanahu ilaahay soo ugu waramay can yuusuf calayhi salaam annahu qaala inuu yidhi inii taraktu milata qowmin laa yuminuuna biاllahi wahum biاlaakhirati hum kaafiruun inii taraktu waan diiday milata qowmin qowm diintoodii laa yuminuuna biاllahi ilaahay aan rumaynaynin wahum biاlaakhirati hum kaafiruun marka hadda fiiri taraktu millata qowmin waxaa lagu awilay tarkigaas bimacna aljuxuud haddii tarkiga baabkiisa loo dhaafi lahay waxay u ekaan lahayd inuu yuusuf markii hore la diin ahay kuwaas markuu muddo diintaas gaalada haystay inuu markaa kadib ka soo tegay oo diinta kale soo galay saasna ma ahee marnaba waxa waaye diintoodii ma gelin waxa uu daliil ah, watabactu milata aabaa'i ibraahiima waisxaaq wayacquub weligeed diintaasaan raacsanay buu yidhi marka tarkiga oo aayaddan ku soo aroray a'immadaas waxay ku awileen bimacna aljuxuud diintooda ii soo bandhigeen waana ka diiday marka tarkigii tii ahayd bay tanna ka dhigeen sidaasuu leeyahay marka almuhim waa mas'ala khilaafiya waxaa u dhaxeeyana waxa weeyaan qofkii inuu islaam laga dhigayo inuu gaalnimo ku dhammaanayo walam yaku yuusuf ma ahayn yatalabasu mid ah, gudagalsan bikufrin kufriku ku dhex jiro kufrigoo faaraqahu uu kasoo tegay ma jirin buu leeyahy walaakin tarakahu kufrigaas wuu ka tegay jaaxidan lahu asoo diidan marka tarkigaas oo fil aaya ah oo bimacna aljuxuud aho laysku waafaqsan yahay waxay kala macno dhigeen tarkiga oo ku soo arooray fii xadii man taraka salaata faqad kafara wallahu aclam siday eh, eh, midkoodii raajixa ah laakiin calaa kulli xaal salaada inayna sahlanayn aimadaas waaweyna isku khilaafeen oo adiga hadeeba lagu mursan yahay gaal baa tahay iyo ma ahana muslim waayo in lagu dila ay tahay macnaheeda dhaqan meeshaas ma yaalla salaaddii ninkii ka tegay markaasuu musanifka haddana wuxuu galay khalqu afcaali اlcibaad addoommanka ilaahay inuu ilaahay abuuray warka ma joogo khalaa'iqdan hadda koonkan ku nool oo insi leh oo jinni leh oo bahaa'im leh oo samaawaad leh oo ardada inuu ilaahay abuuray wax khilaaf oo ka jooga ma laha qolo yaroo dahriye la yidhaahdo wamaa yuhlikunaa ila dahru qolada yidhaahdeen unbay culammada sheegaan oo annaga waa iska nimid koonkan hadhowdana dabeecadaas kaindilaysa yidhaahdaan haddana waxaa u dhow qalo waaniyiin lagu magacaabo oo waxay rumaysan yihiin aan lahayn yaa qoladaas u dhadhow haddaad fiiris marka makhluuqaadkan dhan waa la abuuray liannahu waxaa weeyaan hadduu ilaahay khaaliq yahay maa cadaahu makhluuq waay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun hal min khaaliqin hayr اllah khalaqa asamaawaati wاlarda waxaa dhan ilaahay baa saas noo abuuray marka taas khilaaf kama joogo waxaa laysku haystaa marka qofkan la abuuray ficilka uu qabanayo wuxuu u samaynaya oo ficilka iyo tarkiga ah ma sidii asiga loo abuuray baa ficilkaas uu samaynayana hore loo abuuray oo ilaahay maa isla abuuray mase addoonka wuxuu qabanaya asaa samaysanaya madhabi ahli sunna waljamaaca wa calaa ra'sihim asxaabu alxadiid qofkana waa la abuuray waxuu qabanaana waa la abuuray wallaahu khalaqakum ilaahay adinku wuu idiin abuuray iyo wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysiin labadiiba makhluuqiin w sidaasaana raajixa nusuusta dhanna ay tusinaysaa haddii la yidhaahdo ilaahay khalqiga bani aadamka asaa abuuray bani aadamkana ficilka uu qabana asaa abuurtay waxay noqonaysaa marka laba khaaliq inay kala jiraan insaankiioo makhluuq min jiha wa khaaliq min jiha ukhra saasay noqon lahayd insaankii waa la abuuray asna ficilkiisou abuurtay ilaahayna wuxuu leey hal min khaaliqin hayrullah ilaahay waxaan ahno wax abuuraya ma jiraan marka qoladaas oo muctasilada unbaa masaladaas khilaaf ka keentay yaa waxay u dhibaato gelisay a'immatu sunna inay baadilkoodii caddeeyaan mooye mas'ala in laga doodo ay tahayba ma ahbo marka muctasiladana waxay leedahay bani aadamka ilaahay asaa abuuray qofkan asaa ficilkiisa abuuranay ayib marka waxaan saas uleenahay leeyihiin sidii qofkii hadhow hadduu wanaag sameeyana abaal loogaga mariyo hadduu xumaan sameyn loogu ciqaabay gar u noqoto in la yidhaah waxaad samaysatay adigaa gacantaada ku samaysa ilahay shaqa kuma laha marka wuxuu samaystay hadhow lagu ciqaabo ama lagu thawaab lagu siiyo garay noqonay laakiin ilaahay hadduu qofkii abuuray wuxuu samaynahayna u abuuray hadhow ama uu ku ciqaabo ama thawaab u siiyo ninkii in la dulmiyay u ekaanaysaa ilaahayna in allaha laa yadlimu nnaasa shayan walaakina annaasa anfusahum yadlimuun yuu ilaahay leeyahay marka inan nidhaahdaan ku qasbannahay qofkii asaa ficilkiisa abuuranayo wabitaali wu helo oo wanaag ah iyo wuxuu samaysto xumaan eh, hadhow in lagu ciqaabo garay noqonaysa ayaga meeshaasay aadeen caqligooday ku xisaabtameen laakiin ilaahayna waa sida saxiixa ilahay asaa na abuuray waxaan qabanaynano qaban doonana wuu na abuuray axaadiita saxiixada ana kuu sheegi doonto markaasna dulmina ma aha oo ilaahay wuxuu kaa ogaaday adiga intuusan ku abuurin markuu caqli kuu yeelo rasuul laguu soo diro diinta ay ku soo gaarto waxaad dooranaysid buu ilaahay og yahay markaasaa ficilkaadii iyo aqwaashaadii iyo kulli horeyaa loo qoray oo loo abuuray marka ilaahayna kumana dulminin wuxuu kaa ogaaday unbuuna kugu qoray saas waay marka taas masaladaasuu ka hadlay haddan musanifku wuxuu leeyahy wa min qowli ahli sunna waljamaaca ahli sunna iyo jamaaca qowlkooda waxaa ka mideh fii aksaabi alcibaadi waxay kasbadaan annahaa aksaabtaas addoommanka waxay sameeyaan makhluuqatu lilaahi tacaala ilaahay ba abuuray laa yamtaruuna fiihi ku shaki maayaan walaa yacuduuna min ahli اlhuda walaa yacuduuna mana ka tirinayaan min ahli اlhudaa hanuunka ahalkiisa iyo wa diin اlxaqi min ahli diin اlxaqi man yunkiru hada اlqowla qowlkaa ninkii inkiraya oo wayanfiihi nafyinay ninkii dhahay ilaahay dadka bani aadamka waxay qabanayaan ilaahay ma abuurin ninka dhahaya wuxuu leeyahay ka tirimaayan dad ahludiin inay yihiin macnaha waxa weyaan waxayba qirsan yihiin laba khaaliq in adduunyadu ay ka jiraan wayashhaduuna waxay qirayaan ana allaha tacaala yahdii ilaahay inuu man yashaau wa yudilu man yashaau ninkou doonane inuu hanuuninayo ninkou doonane ou dhuminayo laa xujata xuja male liman adalahu llahu ilaahay ninkuu ou dhumiyo calayhi cala allahi xuja kumalaha walaa cudra lahu lishaksina cudur ma ladayhi ilaahay agtiisa oo haddii la yidhaahda ninkan duu ilaahay dhumiyey inuu cadaabo hadhow ilaah adaa i abuurtay waanad i dhumisay marka maxaad igu cadaabay xujo u noqon mayso liannahu ilaahay callaamu lghuyuub waay waxaan uu kuugu qoray ou kuugu abuuray waa waxuu ogaaday adiga inaad dooranaysa bikhiyaarika marka addoommanka waxay qabanayaan kasbiga ayagaa iska leh khalqi abuur ahaanna ilaahay ba iskale waxaa la yidhahdaa afcaalu lcibaadi lilaahi khalqan walilcibaadi kasban ilaahay abuuritaankeeda asaa iskale addoommankana waxay leeyihiin kasbigii bay leeyihiinoo tan waa lagu ciqaabaya oo lagu hanuunaya caqlibuu kuu yeelay karaan buu ku siiyey iraaduu ku siiyey mashiiau ku siiyey rasuulow kuu soo diray wanaagu kuu sheegana waa qaban kartaa xumaankiina waad ka fogaan kartaa marka taasaa lagugu ciqaabaya ayb markaasuu wuxuu ri qaala allahu caza wajal qul falilaahi اlxujaة اlbaaligaةu falow shaaa lahadaakum ajmaciin qul falilaahi اlxujatu ilaahay baa xujada iskale albaaligatu ee meel gaarayso xujada meel maraysa allah iska leh falow shaaa ilahay hadduu dooni lahay lahadaakum ajmaciina oo ilaahay hadda dhihi mayno dadkan gaalada ah ilaahay asigoo u rabay inay islaamaan oo yousan markaa uu kari waayo gaalnimada ayagaa doorteen ilaahay hadduu doono kulligood hal maalin islaam inuu ka dhigo kullun lahu qaanituun ilaahay bay u khuduucayaan laakiin ilaahay qof kastaba khiyaarkiisa iyo kasbigiisu u dhaafay marka hadhow qof kastaba wuxuu samaystaa lagu ciqaaba faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ina actadna lilaalimiina naara waqaala tacaala walow shinaa la aataynaa kula nafsin wlaakin xaqa اlqowl minii laamlaأna jahannama min اljinnati wاnnaasi ajmaciin walow shinaa haddaan doonno la aataynaa waan siin lahayn kula nafsin naf kasta hudaaha hanuunkeeda walaakin xaqa alqowlu minii anig qowlku waa iga sugnaaday oo muxuu igaga sugnaaday laamlaana jahannama min aljinnati wاnnaasi ajmaciin ilaahay baa hore u ballan qaaday jannadana inuu buuxiyo naartana inuu buuxiyo marka waa in dadkii laga buuxi lahay in helo marka haddii kale ilaahay wuxuu heli karay kulligood inuu hanuunu jannada oo wadageli waxna ka dhibi maaya qaala tacaala walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni walinsi walaqad dara'naa waan abuurnay lijahannama naarta jahannamaa kaiiran baan u abuurnay dad badan kaiiran wax badan oo min aljinni walinsi ka mid marka fiiri u abuurayba asoo ku u abuuray qoladan in ahlu naar noqdaan qoladan ahlujanna ay noqdaan yow haddana ilaahay subxaanah wa tacaala ou haddana daalim uusan ahayn uusan dulminayn addoomankiisa oo nin kasta wuxuu ka ogaaday uu abaalmarya oo asiga la yimid ayib markaasuu wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala khalaqa alkhalqa ilaahay khalqiga ugu abuuray bilaa xaajatin ilayhim asoon dhib uu u qaba aan jirin dhibaato uu u qabo aydoon jirin buu ilaahay abuuray fajacalahum firqatayni laba qaybuu ka dhigay fariiqanna waa uu yeelay linaciimi fadlan hal fariiqna jannabu buu u abuuray fadlan macnaha dheeraad iyo fadli ilaahay uu sii awgood wa fariiqan liljaxiimi fariiqna jaxiimu u abuuray cadlan ilaahay caadilnimadiisao ma dulminin waxay mutaysteenaa lagu ciqaabay wa jacala minhum wuxuu ka yeelay awiyan warashiidan awiyan mid baadiyaysan iyo warashiidan mid hanuunsan wa shaqiyan mid oo hoogay iyo wa saciidan mid guuleyst iyo wa qariiban min raxmatihi raxmadiisa mid u dhow iyo wa baciida mid ka fog laa yus'alu ilaahay marka lama weydiiyo camaa yafcalu wahum yusaluuna marka ilaahay saan muxuu u yeelay ninkaa muxuu saan cadaab u geli ma dhihi karaysida waxaa qofka hadda bani aadamka oo daciifka ah yaa waxaa weyaan gurigiisa iyo maalkiisa siduu rabo u maamulanaya maanta hadduu dukaankan lama furayo nimanku u shaqaynaya war dukaankan waa la furaa maanta dhaqaalo fiicana soo galaya tijaar badan oo waxgadanaya joogo hadday yidhaahdaan hawshaas adigu kuuma taalla baa la marka ninka dabahadli kara ma fa kayfa marka walilaahi almaalulaclaa koonkan allihii iska lahay wuxuu ka samaysanaasaa iska markaasuu musanifku wuxuu ihi akhbaranaa abu muxamed اlmujaladi akhbaranaa abu muxamed alcabaas الsaraaj xadaanaa yuusuf can muusa akhbaranaa jariir can اlacmash jariir can acmash can zayd bni wahbin can cabdillaahi bni mascuud qaala xadaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wa huwa asaadiqu lmasduuq nebigaa noo waramay buuri wa huwa asaadiqu asoo runlow ee almasduuqu loo rumeeye wuxuu nagu yidhi ina khalqa axadikum axadkiinna abuuritaankiisa yujmacu waa la kulminayaa fii batni ummihi hooyada caloosheeda yaa arbaciina yowman afartan maalmood baa nudfatan yaa lagu kulminaya afartan maalmood wuxuu noqonaya candhuuf minadii soo baxday waa yacnii aabbihii minihidiisii iyo hooyadii buwaydadeedii oo isqabsaday afartan maalmood waxay noqonayaan candhuuf meel taal uma yakuunu calaqatan haddana wuxuu noqonaya xinjir mila dalika dhab xinjir oo dhiig ah oo sida beerka camal ah ay noqonayaan uma yakuunu mudqatan haddana wuxuu noqonaya cad hilib ah oo jiir ah mila dalika uma yabcau allahu ilayhi ilaahi wuxuu u soo dirayaa malakan biarbaci kalimaatin afar kelimaana la soo diraya afartii maxaa waaye risqihi wa camalihi wa ajalihi wa shaqiyin aw saciidin marka biarbaci kalimaatin a laga badala biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kalime inuu qoro malagga intaas ka hore ma ogo maalinkaas wixii ka dambeeya loo ogeysiy waxaa la leeyahay qor risqihi wa camalihi ku noolaan doono intuu cuni doono waa la qoray wa camalihi wuxuu qaban doona fiil hadda waa kaasa asoon howl qabanoo caloosha hooyadiis ku jiro yaa wuxuu qaban la qori doonaa taas marka taqdiirullaahi waa wa ajalihi ajalshiisana qor wa shaqiyun aw saciidun inuu yahayna midkood qor nin shaqi ah oo dhul oo macnaha eh, nasiib daran inuu yahay iyo saciid inuu yahay nin ahlujanna inuu yahay taasna ilaahay kuna ma dulminay wuxuu kaa ogaaday inaad doora doontaa lagugu sii qoraya markaasuu musanifku wuxuu iri eh, xadiikaa socdo fawladii nafsii biyadihi xadiikan bukhaari baa wari waa la wada ogyahay fawladii nafsii biyadihi alle oo naftayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee ina axadakum axadkiina la yacmalu wuxuu qabanayaa bicamali ahli ljannati jannada camalkeeda xataa maa yakuunu intuusan ka ahaanin baynahu asiga iyo wa baynahaa jannadii ilaa diraacun uma yudrikuhu waxaa haleeli doono maa sabaqa lahu fi lkitaabi kitaabkii hore wixii loogu qoray yaa ka daba imaanaya fayacmalu bicamali ahli naari naarta camalkeedu qabana fayadkhuluhaa naartiinuuna galaa markaas fiiri marka ninkan walidaalika alcibratu bilkhawaatiin baa la yihahda ciribta dambe allaha kuu hagaajiyo laakiin qofka markiisa hore inuu hagaagsan yaha dhici karto marka ilaahay hadduu kaa ogaaday inaad ahlu naar tahay markii laxadaadka haddaad camal fiican samayso taqi u ekaatid ugu dambayso yay isbedelayaan wixii oo dhan sidii nabiga calayh salaatu wasalaam markii jihaadkii la galay nin baa saxaabadii ka yaabtay oo layidhi ninkaas intuu sameey maanta wax qaba kara male yaa waa buuri fulaan waa baa markaasuu nebi innahu min ahli الnaar nin saxaabi abuuri ah baan daba kacay buuri bal ninkaa nebigu ahlunaar uu le wanaagaana samaynaya iskukey qaban waay buuri ninkii markuu dad badan lahay dad badan lahay dhaawaca gaaray dhaawacii markuu gaaray buu intuu warankiisa qaatou feeraha iska saaray uu dushi isaga bixiy ku jiiftay markaasuu kow iska siisaa isdilay ninkii isdilane naartuu gala waa la ogyahay waa ka naftiisa man qatala nafsahu bixadiidatin fainahu yaqtulha fi naari jahanama khaalida mukhalada fiiha buu nabiga calayh salaatu salaam yidhi walidaalika ilaahay uuna yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman marka qofka naftaada ha dilin haddaad ilaahay aad amarkiisa didood naftaada dishidna cadaab baad u degdegtay walidaalika dad badanoo jaahiliin ah waxay leeyihiin adduunyada duruuf yar markay dhimo ay ku dhacdo waxa weyaan waa isdilayaan intixaar sidii ayagoo janno ka horayso cadaab yaroo adduunyada oo xoogaa duruuf oo masruufkii ama dhaqaalihii ama shaqadii ay kugu adkaatay ninkii oo uu qaadan waaye cadaabkii naari jahannama soo ugu qaadanaya marka waa caqli xumo qofka intuu muminka sii nooryahay khayr unba u siyaadsanaya dhib kastoo kugu dhacana ilaahayaan lagaa xigsana alla bari ilaahay baa ku siinaya sal اllah wslm cla nabiyina muxamadi waalihi wsaxbihi ajmaciin